bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih أجمعين allahuma انfcna ma clمtna وclimna ma ynfcna وزidna cilma qala الimam abu cabdالlah mحamed بn ismاعيل بn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعalى fi adkari cinda الnowm xadathna abu nucaym adkaartii ku saabsaneed iyo waxaa la akrinayo ay sunnadu tahay ee nabigeena ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam marka la saaxanayo liannahu adkaartu waxay uqeybsantaa adkaarun mutlaqa wa adkaarun muqayada adkaarta mutlaqa ah waa xilli kastaba in ilaahay la xuso subxaanahu wa tacaala wadaakirin allaha kahiira wadaakiraat ilahay dikrigiisa in mar walba la badiyo fadkuruunii adkurkum bu ilahay leeh laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaahi carabkaada mar walba dikriga ilahi inuu ku qoyan yahay baa la rabaa taa waa mutlaqoo xillina ma laha waqtina ma laha makaanna ma leh waa mar walbaba waa wax iska fiican inuu carabku uu barto dikriga ilaahay iyo xusida ilaahay subxaanahu wa tacaala noocuu ahaadaba adkaarta qaarna waa mula muqayad weeyaan qaarkood muqayadun bizamaan qaarna muqayadun bilmakaan qaarna muqayadun bizamaani walmakaan qaar zaman bay iska leeyihiin oo zamanka markii la arko in lala imaado waa zaman nacam sida adkaar salawaad oo kale salaadaha kuwa ka horeeya ka dambeeya adkaarta bacda salaad la akriyo oo kale iyo adkaar sabax walmasaa qaarna waxay leeyihiin makaan marka la saaxanayo oo kale iyo marka qaarna w labadaba waad ku arkaysaa adkaarta marka la akriyo ee muqayadka ah waxaa kamid a ah ay ku qaydan ama ku xadaysan makaan iyo wakti mucayana qofka markuu saaxanayo inuu ilaahay dikrigiisa iyo qur-aan uu akriyo inuu ku saaxdo ayaa fiican si ilaahay subxaanahu watacaala u xifdiyo oo shaydaanka iyo sharta oga xifdiyo oo badankiisa u badbaadiyo u xifdiyo oo hurduu galayaaye hurdaduna waa aqul mowt geerida walaalkeed weeyaan qofkaa saaxday inuu soo kaci doono iyo inuu sidaaba ku tegi doono labadaba waa ixtimaala suuragal wey wayna dhacdaa in asagoo marka carabkiisa uu dikri ka qoyan yahay dikrigaa ku saaxday oo akriyay inuu saa ku saaxdaa fiican hadduu dhintana ku dhinto taasaa marka laga hadlaayo oo kudhex jiray qaala xadathana abu nucaym alfadl ibnu dukayn wayaxya yaxya bnu muusa qaala waxay yidhahdeen xadathana shabaabat bnu sawaar qaala xadathani lmugiiratu ibnu muslim can abi zubayr can jaabir bni cabdillahi qaal jaabir wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu wuxuu ahaa laa yanaamu kaan seexanin xataa yaqra'a ilaa uu ka akriyo alif laamim tanziil yacni suuratu sajda ayaa la yihahdaa culummadii iyo macalimiinteena horena waxay dhihi jireen aljurus bay dhihi jireen marka suuratu aljurus ama tanziilu sajda suuraddaas kow iyo wa tabaaraka aladii biyadihi lmulk suuratu lmulkina waa la yidhahdaa tabaarakna waa la dhahay labadaas suuradood buu nabigu calayh salaam akrin jiray mana seexan jirin ilaa uu ka akriyo labadaas suuradood markaa in la akriyo waxay soo gelayaan adkaarta muqayadada ah ee hurdada iyo marka la saaxanayo sunnadaa in la akriyo ayay kamid yihiin ilan qur-aanku waa dikri ilaahi subxaana wa tacaala dayib labadaa suuradoodba waxay ka midaysan yihiin xagga aayadaha ya meeqa wey soddon aayadood wey tabaarakna waa soddon aayadood suuratu sajdana waa soddon suurad kalaa jirta alfajri wax kale yaa xasuusta suurad kala soddon aayadood ka kooban qur-aanka saddexdaas garagnay oo ah tabaarak iyo suuratu sajda iyo suuratu lfajri ayib xadiidku saxiixu liciidi weeyaan wuxuuna noo faa-iideeyey inay tuna tahay sunna in labadaas suuradood la akhriyo oo lagu saaxdo qaala abu zubayr wuxuu yidhi abu zubayrka waa ninka jaabir ka warinaya waa nin mudallis ah saduuq ah marka cancanadiisa marka waxbay xadiidka yeeshaa canadu ku wariyo lakin imaam muslim fi saxiixi uu kusoo in badan wariyaa min riwaayati jaabir marka waa la tasamuxaa fi saxiix muslim waxay ku sugan iyo bukhaari liana alumma talaqat calayhima fi lqabuul o bilqabuul qaala abu zubayr wuxuu yihi fahumaa labadaas suuradood tafdulaani waxay ka fadli badan yihiin kula suuratin suurad kasta oo fi lqur'aani qur-aanka gudihiisa ku jirta bisabciina xasana toddobaatan xasanay dheeryihiin waman qara'ahumaa qofkii akhriyana kutiba low waxaa loo qorayaa bihimaa labadaas suuradood uu akhriyay sabcuuna xasana toddobaatan xasanaa loo qori wa rufica bihimaa waxaa kor loogu qaadi low asagaa akhriyay sabcuuna daraja toddobaatan darajo wa xuda bihimaa labadaas suuradood akhriyay daraaddood waxaa laga hoobini canhu xaggiisa sabcuuna khatii'a toddobaatan dembina waa laga hoobinaya wax weyn oo farabadan badan baa laiskugu daray ninki labadaas suuradood akhriyay wa riwaayat abuzubayr marka abuzubayr min riwaayati abi zubayr can jaabir weeyaan marfuuca ilaa warkan war hadda mawquuf ama maqduuc ama kada noqon kara ma aha waana saxiix sanadkiisa markii lala fiiriyo abu zubayr iyo dariiqa hore iyo eh, markaa lasku keeno saxiixulhayri waa kan maray marka xasanaha lagu helay iyo sayi-aad baa lagu dhaafi iyo darajaha kor lagu qaadi masaa-isha ijtihaadka lagu gaari kare qof uu ka fikiri kara ma ahee daliil iyo nas bay u baahan yihiin marfuuc ila nabiy loo koryeelay sala allahu aleyh waaalih wasalam laakiin sanad ahaan hadda sidan aan marayno maqduucun calaa calaa abi zubayr buu maqduuc ku yahay qaala raximah llahu tacaala xadathana muxamed bnu maxbuub qaala xadathana cabdulwaaxid ibnu ziyaadin qaala xadathana caasim ibnu sulaymaan alaxwal can shumayd aw sumayd labada waa la yidhi ibnu cumayr asaduusi albasri shumayd iyo sumayd sumayd ibnu cumayr can abilaxwa salaam qaala wuxuu yihi qaala cabdullahi ba wuxuu yihi cabdullaahi ibnu mascuud alhudali radia allahu canhu saxaabiga jaliilka annawmu hurdada cinda dikri dikrigii oo afka lagu hayo la saaxdo gab la dhaho min ashaydaani shaydaan buu ka ahaaday marka kalaba saaxan maysid qofka isagoo telefoon fiirinayo wax fiirsanayo hurda sida ugu soo dhacdo way adagta ma saaxana ilaa uu iska daalo oo iska dhigo dee hurda isku diyaariyo laakiin qof telefoon fiirsanayo oo wax fiirinayo oo lulmoonayo weliga maaragtay qof kitaab qur-aan haysto aragtay oo garhka la dhacayo xabadka aragtay kitaab qur-aan hoos yaalla oo goor ugu dambeysa aan la ogeyn oo caliyada ka daadanaysa waad arki laakiin qof telefoon fiirinayay oo telefoonkii gacanta ku haya hurdana haysa ma arkeysid ah, ma arkeysid marka dikriga ilaahay marka la akrinaayo qur-aanka daacada waxaa marki lagu jiro shaydaanku shaqadiisa u bilaaban leanna wuxuu arkay qofkii gacantiisa inuu ka baxay qofkii inuu tegay inuu xisbigiisa khilaafay ka baxayo oo xisbullahi uu noqday ayuu arkayaa marka xisbu shaydaan muu raba inuu kusoo reexiyo hurduu marka ku rida wuxuu ugu yaraan haddaan wax kale ka tari karin bal ha joojiyo waxaana u wado ee dikri ah hurdo kurid annawmu cinda dikri min ashaydaani shaydaan buu ka ahaaday inshitum buu leeyahy waa wax tajribe lagu ogaaday wax tajribe lagu ogaaday weeyaan wuxuu leeya inshitum haddaad rabtaan fajaribuu idinkuba tijaabiya idinkuba tijaabiya oo isku daya idaa akhada axadukum axadkiin markuu qaato isku diyaariyo madjacahu makaanu jiifkiisi iyo gogoshiisi wa araada uu daqo an yanaama inuu sacdo hadduu rabo falyadkuru llaha ilahay xusa caza wajal markuu saaxdo oo sariirta isku tuura haddii hurdo kusoo dhici weydo dikriga afkaa saaro dikriga afkaa saaro balaq buu dhihi gooru saxday ma og isagoo usa arki doonaayo dhinaca kalena waa cilaaj iyo daawo iyo maaragtay eh, eh, wuxuu u yahay wiqaaya can ilaraq waxaa la yidhaha araqa araqu waa hurdala-aanta qofka ku dhacda qofka hurdala-aan ay ku dhacdo oo gedgadoomo oo maskaxdiisa ay degi weydo oo hurdo kusoo dhici weydo waxaa lagu daaweeyaa oo lagu dejiyaa dikriga ilaahi subxaana wa tacaala qalbigii qalbigiibaa xasili baa degi hurdaa ku qaban waa saaxan de markan waa loo baahanya mara waxaa weeyaan wuu kusoo horari oo adigoo hurdadiiba waktigeedii gaarin ama aan isku diyaarin dikrigaad bilowdayba oad arkays dad badan oo ka sheeganaya oo marka qur-aanka bilaaba hurda ugu soo dhici qur-aanka marka hurda ugu soo dhici dadii baa arkay dayib falidkur ilaa ilahi xus saxiixu mawquuf qaala almusanifu raximah llah xadathana abu nucaym alfadl qala xadathana sufyaan thawri can layth ibn abi sulaym an abi zubayr laba ciluu leeyahay xadiidka adi ciladiisa dib loo raaco laba ciluu leeyahay ki mutaabacaad iyo duruq baa ka horreysa waa badbaaday can jaabirin qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allah alay waslam wuxuu ahaa laa yaraamukaa saaxan xataa yaqra' ilaa ka akriyo tabaarak suuradda la yirahdo tabaarak eh, almulki weeyaan suurat almulki iyo waliflam min tanziil sajda labadaas oo soo maray saxiixu lagayrihi buuna ahaa marka labada labada cille xadiidka ku jirta maxaa kamid ah kow layth bin abi sulaym oo daciifa iyo abu zubayr oo can ku wariyey lakin mutaabacu leeyahy xadiidku qala alimaamu raximahu llah xadathana maxamed bnu salaam qala akhbarana cabda can cubaydillahi can saciid bin abi saciid almaqburiy can abihi can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa awa axadukum axadkii markuu u dumo ilaa firaashi gogoshiisa falyaxulla ha furto daakhilata isaarihi hoosguntigiisa qeybta hoose ee jidhka la xidhiidha ha soo furo oo ha soo banneeyo oo falyanfud ha saxariyo ha ku tirtiro bihaa daakhilati nisaarkii firaasha gogashiisa ha ku tirtiro yani maradaad qabtay intaad iska siibto ayada laftirkeedii dhanka jirkaada dhexeed ku tirtir firaashka oo m xigmo iyo cillaa ku jirta mise waxaa laga wadaa oo maradaada iskaga maaratay gogasha aad ku saaxanaysa intaad ku saaxanin waxbaa kuusoo dabamari karee wuxuun iskaga dhufo qaar waxay yidhahdeen ee marada jirka la xidhiidha yaa khaasiye wadataa oo wixii sumuum ahoo gogosha soo maray oo sun wata waxaa daawo u aba jirkaadaas iyo dhididkaada iyo maradaadaas aad hoosta jirkaa agga taasaaba daawo u ahoo zuulinaysaba nooc waxay kamid tahay caafimaadni iyo xagga dhibiga laga feeriyey marna waxay leeyihin waa isku mid un marada laga wadaa daakilati izaarihi falyanfudba bihaa haku saxariyo ha ku tiro firaasha gogoshiisa dena gogoshiisa ha ku saxariyo yani haku tirtiro oo wixii markaa saaraa kaga garaaco haku garaaco fa inahu laa yadri ma oga maa khallafa wixii usoo dabamaray fii firaashihi gogoshiise gogoshii oo la hagaajiyey baa laga yaaba mararka qaar inuu wuxuun dul maro wax dul maro wixii dee adiga oo jidhkaadii uu maray waxba aan lahayn oo qaarkaadi qaaweyn hadaa ku saaxato deena dhibkaa soo gaaro walyadajica saaxdo walyadaca saaxdooo calaa shiqii ilayman dhanka midigtana u saaxdo waa aadaab kale haddaad saaxanayso dhanka midigta urkor u saaxo yacni shardi maaha inaad ilaa aada hurdaka kugelayso ood saaxanayso dhanka midigta ujiifto mararka qaar dadka qaar dad baa kala duwano qof baa hal saac soo jeeday hal saac buu soo jeedi oo markuu intuu isdiyaariyo adkaartiisa akhristo dhanka midka u saaxdo hurdaba kusoo dhicin hal saacba kuna saaba hadduu u dhacba huradiisaad maqlaysaa dadka kala duwan marka qofkii hadiiba dee muddo dheer hurdadii ay ka maqan tahay intaa dhinac dhulka ku hay midigtaa la dhihi maayo waa daalaya e waxaa loo wadaa isku diyaari adkaartaada akri sidaas isku diyaari adiga oo hurdadii dhanka midigta u saaxday hawshaada saas ku diyaargarow haddii aad dee daasho waa isgadinaysaa ilahay baa noo waxay kamid tahay fadliga ilahay bay kamid tahay subxaana watacaala bini aadamka uu ku fadilay inuu isgadgadiyo markuu saaxdo oo xataa adoo hurda isgadgadini mana ogid goraa isgadinaysa dadka jira hurdo fudud oo markuu isgadin ba indhaha kala qaadi lakin aqlab nnaas wuu isgadinaya mana ogo inuu isgadinayo marka ilahay subxaana wa tacaalana waa kii ku manaystay nimankii asxaabulkahfiha asxaabulkahfigaha saddex boqol iyo dhowr intaasoo sano ku jiray godka ilahay wuxuu yi wanuqalibuhum daata alyamiini wadaata shimaal leanna way uri lahaayeen way baabiin lahayen dhulkaasaa baabi'in lahaa markaas way isgedinayaan hadbay isgedinayaan si jirkooda dhiigooda u shaqeeyo haddana dhinaca kale sidaas weeyaan walyaqul ha yidhaahdo buu nabigu yihi calayhi salaam bismika magacaadaan allow cuskaday magacaadaanoo cuskanayaan wadactu dejiyey janbii dhinacayga dhinaca aan dejiyey waxaan cuskaday oo aan tala saartay oon ictimaaday magacaada allow fain ixtabasta haddaad xabisto nafsi nafteeda nafteeda haddaad xabisto waxaa loo jeeda wafaat ay saa ku dhimato ood geeriyooto farxamaa ilaah u naxariiso wa in arsaltahaa haddaad sii dayso ood naftii ay soo noolata loo wadaaye hordada kasoo kacdo faxfadhaa ilaahu xifdi bimaa taxfadu bihi waxa aad ku xifdiso asaalixiina dadka suubane saalixiinta aw qaala wuxuu yihi cibaadaka addoomahaada waxaad ku xifdiso alsaalixiina ee saalixiinta ee suusuuban cibaadullaahi saalixiinna waxaa weeyaan waa kuwa gutay xaqa ilaahi iyo xaqa aadamaha asaalix baa la yirahda qofka saalix la yidhaahda ee suuban waxaa weeyaan man addaa xaqa allahi wa xaqa alcibaad xaqa ilahina waa gutay iyo waajibaadka alla kulahaa xuquuqda aadamaha ay kulahayeenna waa gutay saalix baa la dhaha qofka asaga maraatibta wuxuu kamid yahay waa wanaagsan ee rufaqada jannada ku ah ayuu kamid yahay ilaahay laga baryo in macooda la noqdo oo waxaa u horeysa ambiyada waxaa ku xigta sadiiqiinta waxaa ku xigta shuhadada waxaa kumid a ah saalixiin afartaa wey saalix wixii ka dambeeya hade waxa u yaala xaqi ilaahay buu gudan waayey ama xaqii aadamihi buu gudan waayey labadaba marka saalixnimadii buu waayaya dayib saalixa marka waa qof aad iyo aad maarata ilahi subxaana watacaala muwafaq ka dhiga waafajiyey xaqi ilahina haduu guto xaqi aadamahana guto waa qof mudan marka in loo duceeyo in loo duceeyo oo salaad walbaba lagu xuso yuu mudan yahay oo la yidhaahdo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi in la yidhahdo mudan yahay qofka asaga loo duceeyo afka akaas qof faasiq oo loo duceynayo arag oo wakti lagu bixinayo saalixa marka wuxuu kasoo horjeeda ade faasiq baa imaanad saalix waa qofka ima saalix ima daalix inuu saalix inuu faasiq yahay qala xadathana cabdullahi bnu saciid abu saciid alashaju qala xadathana cabdullahi bnu saciid bnu khazib abu bakr الnakhaci qala akhbarana alcalaa bnu musayibin can abihi can albara bn caazib radi allahu canhu qaal kaana radi allahu canhuma bara bn caazib marka lamalayo radi allahu canhuma caazib saxaabi inuu yahay bukhaari baa kusugan yahay min xadiidkii dhayraa ee hijrada ku saabsanaa abubakar ka sheekeeyey min riwaayat albara bin caazib weeye can abihi waa kii qisadii ku saabsaneed uu dhihi jiray intuu abubakar alaab ka qaatay caazib uu yiri wiilkaada hayla qaado markaasuu yiri kula qaadi maayo xadiidka ilaa ad nooga sheegto xadiidkaas ka reebtay ku bedeshay qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gobashiisa markuu nabigu u dumo oo uu yimaado meeshuu saaxanay naama waa saaxan jiray calaa shiqihi laima dhanka midigta u saaxan jiri dhanka midigta in loo socdaa afdala fiican saasaa fiican qaar culamada kamida ah waxay ka fahmeen oo ay dhahaan dhanka bidixda wadnaha ku jira wadnaha jira wadnaha marka xaggiisa loo socdo idbaq dabool yaa imaanayo hurdada hurdada waxay noqonaysaa hurdo mustaqraqa hurdada qofka aada u badanaysa dhanka bidixda u saaxdo lakiin markuu midig u saaxdo oo wadnihii uu yar mucallaq yahay yar sugan yahay hurdadii inta ku fileed buu ka qaadan kabacdina waa ka kacayaan wallahu aclam kaana idaa awa ilaa firaashihi naama calaa shiqi layman dhanka midigta u seexan jiray nabiga hadigiisiiba anagana khuseeya alayh salaam cillada ama sababtaaba ogaanabayaan ogaanin wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu alay wasalam baa noo taallao wadada nabiga oo la qaato kolley kolley waa wadada ugu khayr badan wey taasaa nagu filan uma qaala nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma allah wajahtu wajhii wejigaygii baan jiheeyey oon duway ilayka xaggaada yacni adaan kuu qastay oon kuu cibaadaysanaya oon ku daacaysanaya oon ku qaabilaya wa aslamtu waxaan u dhiibay oon sallimay nafsii nafteyda gudahee dhammaanteed ilayka adiga ee jacaltu nafsii munqaadata lak adiga ayay ku hogaansan tahay nafteyda ku gallulaysaa oo wax allaala wixii la amray oo dhan qofka hadduu la imaado istislaam wey hogaansi wey ilahay buu la hogaansamay muxuu yidhi ilahi wa tacala ibraahim alayh salam wuxuu ku yidhi waid ibtala wasa ibraahima rabuhu bikalimaatin eh, id qaala lahu rabuhu aslim baa la yidhi hogaansan qaala aslamtu lirabbi اlcaalamiin soo ma arti aslamtu wa aslamtu nafsii ilayka walidalika qofka muslimka ah istislaam iyo hogaansan hogaansankuna wuxuu ku imaanaya wixii lagu amrayna la imo wixii lagaa reebana ka harwey waaljahtu dahrii ilayka dahrigayga iyo dhabarkaygii baan waxaan tiiriyay ilayka xaggaada yani ana oo dhan baa isdhiiba xag alle iyo awaamirtiisa iyo wix alla wuxuu amray o dhan baan qaatay bay ka dhigan tahay dahriga waa meesha xaalat lictimaad iyo marka wax la cuskanayo marka wax lagu tiirsanayo yaa la isticmaalaa marka hadda waxaa laga wadaa un lujuu ilahay lamaga galo subxaana wa tacaala raqbatan rahbatan cabsi yaan saa u yeeli wa raqbatanna waan u yeeli rajo ilayka adigaan ku rajanaya soo maarta bacd almutasawifa waxay dhaheen nacbud allaha raqbatan laa rahbatan bay dheheen a ah, ilahay baan caabudaynaa raqbaan u caabudeynaa rahba oo cabsi cabsi u caabudi mayno raqba aan rajaynayno baan u caabudaynaa waxaas waa khuraafaat ilahay wuxuu yihi inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati ambiyadii baa laga soo sheekeynaya markaasu wuxuu yihi inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban wa ha marka ragbatan wa rahbatan ilayka adaan ku kaa cabsanaynaa dhanka kalena adaan ku rajaynaynaa waay adaan kaa cabsanayna adaan ku rajaynaynaa ilahayow laa malja laa manjaa meel lagu badbaada ma jirto najaat walaa maljaa lujuu meel lamagan galo lagu cararana ma jirto ninka adiga lagaga cararo meel lagu badbaadina ma jirto meel lagu cararayo intaad ku cararto haddii ilahay baa ka baxsadayna ma jirto laa manjaa meel lagu badbaada ma jirto walaa maljaa meel lagla magan galo lagu cararana ma jirto minka xaggaada ilaa ilayka adiga lagugu carara mooyeen yani ilahay isagaa laga cabsan isagaana lagu carari waa saas isagaa ah, laga cabsan isagaana lagu cararaya ah, lidalika waxaa soo aroortay tawasulkii asmaada ilahay sifaatkiisa lagu tawasulaya qiimaha badnaa muxuu ahaa tawasulkaas tawasul aada u qiimo badan baa jira Ah. Ah, allahuma inii acuudu biridaaka min sakadika wa bimucaafaatika min cuquubatika maxaa la yihi wabika minka a wabika minka a adigaan ilaahayo ku magan gelayaan kugu carari minka adigoo baana kaa cabsanaya a leano raxmadiina xaggiisay ku jirtaa cabsidii iyo cadaabkii ciqaabtii xaggiisii jirtaa marka asaga inaad ka magan gasho wixii dhibaataa iyo wixii cadaab iyo ciqaab asaga naxariistiina aad quudarayso halkaasaad ku jirtaa addoonnimadii iyo allah subxaana watacala ku-xidhnaanti wey aamantu bikitaabiga kitaabkaadii baan rumeeyey aladii <clears throat> kitaabkii anzalta soo dejis kitaaba kadaas waa haweeyaan mufradun mudaaf ilaa macrifa yufidu lcumuum marka kitaaba kada waxay soo wada wadagala jamiic alkutub asamaawiya kutubtii lasoo diray oo dhan baad rumaynaysaa ijmaalan wixii tafsiil ahna qur-aankeenna kariimka iyo wixii ummadihii kale nooga soo sheegay ayaa tafsiil u qaadanaysaa ilama taqaana wixii kale oo iyaga gaar u ahaay marka bikitaabika aladi in kitaab tawraat iyo injiil iyo zabuur iyo suxuuf ibraahim muusa ay jiraan oo ambiyada lagu soo dejiyay min allahi kalaamullahina uu yahay inaad iimaansato oo rumayso aliimaan wuxuu kamid yahay e, arkaan liman bay kamid tahay arkaan iimaan marka aamantu bikitaabikaan rumeeya aladi kitaabkii anzalta aad allow soo dejisay wa nabiyika nabigaadi jamiic alambiya warusul baa loo jeedaay alladii arsalta aad soo dirtan ilaah waa rumeeyey sidaa dhaha qaala wuxuu yihi faman qaala huna nabigu wuxuu yihi intaa ninkii yidhaahda fii laylatin habeen gudihiis huma maata habeenkaa dhinta maata cala alfitra wuxuu ku dhintay islaamnimo qofkaa muslim dhintay wey muslim hadduu dhintana de waxa weye oo islaamnimadii isagoo muslim adduunyada ka dhex baxo aakhara waa liibaanay aakhara waa liibaanay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun biilahi ileh jidkii la rabay buu ku tegay islaamnimada ahaa qala xadathana muusa binu ismaaciil qala xadathana wahay bnu khalid qala xadathana suhayl bin abi saalix an abihi can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llah rasuulka alayh salam wuxuu aha yaquulu ka yidhaahdo idaa aawaa ilaa firaashi gogoshiisa markuu udumo o isku diyaariyo allahuma raba asamaawaat buu dhihi jir samaawaadka rabbigii abuurayo waalardi ardooyinka rabbiga abuurayo wa raba kulli shayin wax kasta oo jira rabbigii abuurayo rabbi waxaa la yihahdaa alkhaaliqu almalik almudabir alkhaaliqu lmaalik almudabir almutasarif allaha khalqay ee haddana iska leh ee haddana maamulkooda iyo tasarufkooda gacantiay ku jirto wuxuu rabuu nooleen wuxuu rabuu dili wuxuu rabuu ciqaabi wuxuu rabuu naxariisan isagoo cadligiisi iyo cadaaladiisana ay ku jirto meesha raxmadiisana ay ku jirto ilahay subxana watacala wuxuu isku darsaday quwad iyo awood iyo cadaalad buu isku darsaday <clears throat> awoodna waa leeyahay awooda ilahay uu leeyahay subxaana watacala sifadiisa kamida uu leeyahay <clears throat> dulmi lama socdo <clears throat> isagoo khalqigiisa su raba ugu tasarufi karo khalqigiisa su raba ugu tasarufi karo haddana ilaahay waxaa la socota cadaaladiisii qof walba wuxuu kasbaday ayuu marinayaa naxariistiisana wax walbay ka waasac noqotayba Ah, maa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha maxaa la yidhi ina rabbii ina rabbii calaa siraatin mustaqiim ayada ayad cajiiba way ogaada haddaan tadaburoon fiirino <coughs> haddaan fiirino dib u fiirino <coughs> ayadda maxay leedahay <coughs> maa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha meeshaa maxaa kaaga noqotay qudrat اllahi subxaanaه wa tacala waquwatuh ilaah qudradiisa iyo qahrigiisa iyo awoodiisa ayaa halka ka muuqatay wax walbaba ilahay baa gacanta ku haya fooda ku haya suu rabu ilahay sacarata maamula maamulay wuu layn uu dhameen wuu nooleyn wuxuu awoodiisa ku jira kaba wax ah, ka bixi kara male dayib haddii marka wax walbaba gacanta ay ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa waa ka xarimay dulmi oo cadaalad buu wax ku maamulaa raxmad buuna wax ku maamulaa ina rabbii calaa siraatin mustaqiim jid mustaqiima yuu alla ku sugan yahay oon dulmi lahayn oon jawr lahayn oo qofna aan wixiisa laga nusqaaminaynin oo qofna wuxuuna kasbanin aan dusha laga saaraynin calaa siraati mustaqiim bu ku sugan yahay maca quwatii wa qudratihi subxaanahu wa tacaala waraba kuli shay faaliq alxabi yaa faaliq alxabbi xabadda allaha dhambalow wixii aan abuureen beertii markii dee abuurka dhulka la geliyo masagada galeyda qabadida muxua ah, bariis dhulka la geliyo yaa intay dilaacdo oo meel yar wax kasoo baxaan dheeli yar kasoo baxdo dheelida ayada inti kor u kacday sabuul yeelan sabuulkaas intaasoo midho ah ayaa kasoo baxaysa yaa iskale awoodda ilahay baa iskale yani xabadii angegneed baa intay dilaacdo yaa wax kasoo bixi dheeli kasoo baxay faaliqu lxabbi wannawa wa faaliq nawa laftimiradad artay adag ayadoona ilahay baa dhambalayo wuxuu kasoo saari geedka timirta ah munzila tawraati yaa munzila tawraat kitaabkii tawraat ahay muuse alayhi salaam nabi muuse lagu soo dejiyey alihii dejiyey walinjiili injiil alihii soo dejiyo ciise kusoo dejiyo wlqur'aani qur-aanka allihii soo dejiyey moxamed sala la alay slm kusoo dejiyo acuudu waxaa magan galayaa waa tawasul soo maartid min kulli sharin shar kasta min kulli min shari kulli dii sharin wax allaala wixii shar uu saaxiiba shartiisaan kaa magan galaya anta adigu aad aakhidun hayso binaasiyatihi foodiisa maxaana soo sheegnay aayadda qur-aanka soo maray maa min daabatin wax ka baxaya ma jirto ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha marka min shari kulli dii sharin wixii shar u saaxiiba kulligii shartiisa aad anta adigu aakidun hayso binaasiyatihi foodiisa wax walba foodiisa ad haysahay oo a gacanta maamule anta alawalu allihii awal ahaa baa tahay falaysa qablaka shay wax ka horeeya ma jirta ilahi subxana wa tacaala oo ilaahay subxana wa tacaala waa awal bilaa bidaaya waa aakhir bilaa nihaaya ilahi subxaana wa tacaala falaysa qablaka shay wa anta adiguna alaakhiru baa tahay falaysa bacdaka shayun ma ahaanin gadaasha yani maba dhamaan maba eh, laa eh, tafna subxana wa tacaala wa anta daahir baa tahay falaysa fawqaka shay korkaada ma ahanin wax kaa koreeya wa anta albaainu baa tahay falaysa duunaka shay sokadaada ma ahanin iqdi canii dayn ilaahu daynta iga gud waqninii iga deeq min alfaqri faqiirnimada soo maarti dayn iyo faqiirnima labadaba ilahay baa laga magangalaa labadaba waa fitno waa shar waa dhibaato leannahu qofka daynta lagu leeyahay habeenkiina murug weeye maalintiina maalintiina cabsi ah, qofkii uu wax ka qabay inuu arko wax weydiisto yuu ka baqaya habeenka o dhanna waa walbahaaraya camalkii saalix ahaana waxaa lagu xidhayba qofka markuu dhinto deyntiisi baa loo haystaa oo marhuun mucallaq waxaa loo haystaa deyntii baa loo haystaa camalkiisi saalix ahaa iyo abaalkiisi ma helaayo marka nabiga ilahi ka magangalay sala allahu aleh waali wasalam faqrigana waa sidoo kale waa aqrina min alfaqri faqiirnimadu wax badan bay qofka ku sababtaa inay dhibaato u geyso inuu xaaraan cuno inuu dad wax u yeelo inuu xooladada tuug noqdo dhaco waxaasoo dhan ba faqiirnimada intuu ordaayay raadinayay inuu daacadii iyo khayrkii cibaadadii gaaba inuu ka gaabiyay hade waxa keyrkii ay gaareen oo xaj iyo cumre iyo sadaqadii iyo hawlihii samafalkaha ah iyo infaaq fi sabilillah jidka ilahi wax lagu bixiyo intaasoo dhan ba faqiir waxba kuma leh qani baa iska leh hadduu ilahay waafajiyo qani shaakira ka dhigo qani shaakira faqiirkii marka in ilahay laga magan galo hadduu laakiin qofka faqri ku dhaco isaguna hadduu sabro ajir weyn buu leh oo uu noqdo alfaqiiru saabir oo culamada waxay tartafsiyaan maxay tartafsiyaan alghaniyu ashaakir iyo alfaqiir asaabir labadaba labadaaba tartiibsiya kee fadli badan baa la isku hayaa qofka qaani qanigaahe shaakirka ah ee waddadii loogu talagalay marinaya iyo qofka faqiirkahe sabraya ilahay baa u qoray waxbaa indhaha taagaynin iska sabri alxamdulilah iska leh kee fadli badan intaba ajir badan baa lagu sheega saxiix wey xadiidku baabun fadli ducaai cinda annowm marka la seexanayo in ilaahay la baryo la ducaysto xadathana musadadun qala xadathana cabdulwaxid bnu ziyaad qala xadathana alcalaa bn musayibin qala xadathani abi can ilbara bn caazibin qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu aha idaa aawaa ilaa firaashi gobashiisa markuu isku diyaariyo udum naama waa seexan jir calaa shiqi layma dhanka midigta uma qaala wuxuu dhihi jiray nabigu allahuma allow aslamtu nafsii ilayka naftayda adaan u dhiibay oo isu hogaansamay wawajahtu biwajhi wejigeygana ilayka adiga ayaan ku wajahay ku maaratay nafteeda dhan baan loo jeedaa yani naftaadao dhanba inaa ilahay udhiibto aayada kale inna salaati wanusuki wamaxyaa lilahi rabi lcaalamiin ilah wadaa iskale fawaltu amrii amarkayga dhan waxaa u tala saartay oo u tafwiiliyay u bandhigay oon tala saartay ilayka adiga waaljatu dahrii dhabarkaygi waxaan u tiiriyay ilayka adiga raqbatan anoo rajaynayo ilayka adiga warahbatan anoo kaa cabsanaayo ilayka canka xaggaada ka cabsanaayo laa manjaa meel lagu badbaada ma jirto walaa maljaa meel lamagan galo lagu carara ma jirto minka xaggaada ilaa ilayka adiga in lagu carara mooyane aamantu bikitaabika kitaabkaadii baan rumeeyey alladii anzaltaa soo dejisay wa nabiyika nabigaadiina waan rumey alladii arsaltaa soo dirtay wa bimuqtada aliimaani bilkitaabi warasuul wanabi kitaabka oo la rumeeyo iyo nabigo la rumeeyo muqtadahooda waxaa weeye alcamalu bihima walitibaacu bihima kitaabka rumayntiisa waxaa weeyaan in la barto in la akriyo in lagu camal falo in la tadaburo macnihiisa lala socdo lagu dhaqmo la dhaqangeliyo nabiga rumeeyana calayhi salaam muqtadihiisa iyo macnaha ka ratimayo waxaa weeyaan in la jeclaada nabiga calayhi salaam salligiisa la badiyo maanta ayaama ya yowm اljumca khasaaista ay leedahay maxaa kamid a ah? kahratu الsalaati calى الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam in saliga nabiga la badiyo ah, aad loo badiyo jumcada habeenkeeda iyo maalinteeda in salliga nabiga la badiyo kurbooyinka lagu fayda dembigaa lagu dhaafa darajaa lagu helaa ilahay baa kugu salin toban jeer hal mar hadaad nabiga ku salido sala اllahu aleyh wasalam madmuun waay ajirka cibaadaadka iyo acmaasha qaara samee baa lagu leeyahay wixii magaasiy arag ilahay baa qaarna waaba lagu bashaareey waa l ilahay kuusii sheegay lagu sheegay man sallaa aleyhi salaata waxid sala allah biha caleyhi biha cashara toban jeer marka waa maqbuul waay salliga nabiga oo lagu saliyo ajirka iyo thawaabka laga heli waa la aqbalay madmuun waa waa garantiin waay waa lakuu sii cadeeyey darajadeedii lagu siin lahaa waaba qoran tahay waa sii caddahay sii caddahay toban jeer baa la yiri waa hal mar haddaa boqol jeer ka hor haddaa salido nabiga ku salido meeqay noqon ya kun jeer bu ilahay kugu salin ah. ayib aaway ah, hadda wa nabiyika nabigaadi aladi arsalta qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waaalih wasalam nabigu wuxuu yihi man qaalahuna ninkii yidhaahda kalimaadka qiimaha badan uma maata dhintaa taxta leylati habeenkaasi dhintaa taxta leyla waxaa la wadaa fi leylati habeenkaa dhintaa maata calaa fitra islaanima ku dhintay muslim dhintay wey ninkaas muslim dhintay ayaa heli kara muslim qofka muslim inuu muslimnimo ku dhintay nasiibkaas nasiib weeyaan hebel ma dhintay ha muxuu ku dhintay islaamnimo nasiib weyn wey waa nasiib weyn ah, intaa umaa adduunyada la rabaa in looga baxo qofkii hebela ah waa dhintay ha dhintay muxuu ku dhintay islaamnimo ku dhintay khalaas inuu adduun usoo eh, shallaayo oo adduun uu maaragtay raadiyo habeenka xalayo tagay wey islaamnimo hadduu ku dhinto khalaas adduun dambe rajo dambe jeceyl dambe kama hayso innaga adduunkan haddaan jecel lahay waxaan iskugu dhajinayna maxay tahay sababteed ma garanaysaa aakhara war loo hayn wax loo yaalla aakhara war loo hayn walidalika nabiga alay slam markii la tusay gurigiisii jannada la tusay wuxuu yihi dacuunii adkul beyti gurigeyga angala idaaya bu yii sala allahu alay ali wasalam gurigiisi baa la tusay idaayo angale ah, adduunkii iyo wixii o dhan ba wuxuu yii faraanka qaadi innaga marka laakiin ma ogin hadii jannada qofka inuu janno geliy in kale ilahay jannahana geliy subxana wa tacaala walidalika qofka muslim markuu sakaraadayo oo jannada laga fayda kashfig kashfiga laga faydaya markuu qofka nafta ka baxayso yani waxa uun arkaynin oo xijaab ka saaraabaa loo muujin malaaigtii wuxuu arkayaa quruxda badneed udgooneed dharka caddaa oo udgoonaa wadatay soo dhaweynaysay wixii markuu arko xilligaas adduun kusoo noqon hataa dii la dhao ma rabo ma jeclo isagoo adduunkaba joogo nafta ka bixinba leanna wuxuu helay damaanad buu helay damaanad buu helay cabsidii uu lahaa haddaad dhimato dee amaa lagu qabsadaa uus lahaa yaa li wax ku qabsan ma jirto waxaasaaba kaa horreyba waaqala ma aragta oo kaa indhaha u caddeynayo dayib islaanimu ku dhintay bali qofki intaa la yimaado allah naga dhige saxiix wey xadiidka qala xadaana mxamed bn muhanى qala xadaana ibn abi cadiy mxamed bn ibrahim bn abi cadi can xajaaj sawaaf can abi zubayr can jaabir bn cabdillahi qaal jaabir wuxuu yii ida dakala rajulu beyta ninka gurigiisa hadduu galo ow aawaa ilaa firaashi gogashiida udum ibtadarahu malakun wa shaydaan markuu gogashiisa isku diyaariyaba ibtadarahu waxaa usoo kala ordi malakun malag iyo wa shaydaanu shaydaan labadana ukala bartamaysa u kala ordaysa faqaala malaku wuxuu leeyahay ikhtim bikhayr warkaa khayr ku khatim maanta o dhan baad socotay waad saaxanaysaa waxaad noqon lama ogo khayr ku khatin dikri ilaahay qur-aan akris cibaado daaco la imow wa qaala shaydaan wuxuu leeya iktim bishari shar ku khatin tanuu leeyahay balaayo asagan ku afuufaya fain xamid allah hadduu ilahay ku xamdiyo wadakarahu alla uu xuso atradahu a shaydaankii waa cayrinaya shaydaan carar wabaata wuxuu baryi yaklawhu difaacayo malagii baa difaacaya hadduu ilaahay ku xamdiyo shaydaankii waa la cayrini malagii baa meesha kusoo hari wabaata wuxuu baryayaa qofkii yaklauhu isagoo uu ilaalinayo qul man yaklaukum billayli wanahaari min araxmaan ya yaa ina ilaalinayo habeen iyo maalin allah raxmaan yaa inaga dhawraaya waxaa inaga dhawraaya raxmadiisa naxariistiisa walaalika aayaddaas cajiib waaya ayadkeeda min araxmaan baa layidhi ayib lafdii waxaa la soo qaatay ism min asmaa illahi asmaa ljamaal kamida min araxmaan markaa wardaa hurudo oo iska jiifto oo caqligaadii indhahaadii dhagahaadii maqalkaadi wax o dhan ba tageen yaa ku ilaalinaya yaa ku ilaalin ya waxbaa ku agmaraya ilahay baa kaa ilaalinaya haddii kale haddii uu ilahay kugu salido maska iyo abeysada wax allaal wax yaacayo dhul socdo dan baa lagugu soo dayn lahaa waa iska hurdaa afka waa iska kalaysaa indhihi waa ka qaab sankii waa iska furan yahay dayib intaasoo dhan ilahay baa ku ilaalinaya subxana watacaala marka haddii qofka dikriga ilahay la imaado baata yaklow wuxuu uu difaacaya malag oo malaaig ba ilahay noo xafada la yidhahdo ayaana ilaalinaysa marka qofka dhinto nafta ka baxdo malaaigta xaafadeed way ka tegi walidalika qofka markuu dhinto waxaa la ilaaliya eh, eh, kushida muxuu aha foox kushida ka fogeeya wasakda ka ilaaliya dirbada ah la dhaqo oo jirkiisii iyo dhididkiisii iyo wixii oo dhan dhan laga dhaqo kullu hada waxaa laga cararaya hawaamkii iyo dhul socodki inu yaaco waxaa laga cararaya dhan baa imaanaya wax difaacayla ma jirto malaaigtii ruuxdaas la socotay ruuxdii tagtay kan marka waa la iskugu imaani wax yar hadduu joogana waaba la geliba faida istayqada markuu waaga u beriyo istayqada markuu tooso hurdada ka kaco ibtadarahu malakun haddana malag iyo shaydaanan waa kusoo kale ordi faqaalaa waxay ku dhahayaan mithlow sidii oo kale malagina wuxuu dhihi war khayr ku bilow shaydaankan wuxuu leey shar ku bilow fain dakara allah haduu ilahay xuso waqaala u yirahay alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale aladii radda ilaya nafsii naftayda anii iisoo celiyey bacda mawtii dhimashadeeda kadib ilan xayaatadii gudaha unbay ka danaafsanaysaaye korka kor o dhan way ka tagtay walam yumithaa aan dilin fii manaamiha hurdadeeda allihan ku dilin baa mahad iskale markuu yihahdo alxamdu lilahi ilahay baa mahad iskale aladii allihii yumsiku samaawaati waalarda samaawaadka iyo ardooyinka allihi haya an tazuulaa inay zuulaan ka haya cirka iyo dhulka inuu zuulo baabo dhulka dildilaac cirkii uu soo daato ilahay baa ka haya ilaalinayo haya walain zaalataa hadday zuulaanna in amsakahumaa wax hayn kara ma jirto min axadin qof min bacdi gadaashiisa in amsaka ma amsakahumaa min axadin min cindi min bacdihi wax hayn kara ma jirto inahu kaana xaliiman kafuura alla waa la xaliima dulqaad badan iskaga dhaafa addoomihiio dembi iyo xumaan wax kalaba imaam bu iskaga dulqaadan kafuur haddana dembi dhaaf badan oo kii ilah ii dhaaf dhahana waaba soo dhaweynba alxamdu lilah ilahay baa mahal iskale alladii allihi wayumsiku samaa ayadoon haddana soo qaata wayumsiku samaa an taqaca cala alardi samaawaadku samaadu ilaahay hayaa inay ardada kusoo dhacduu ka hayaa ilaa biidin idinkiisa mooyeen ilaa qawli laga gaadho sidan ay qoran la ru'uufu raxiim ya in allaha binnaasi la ra-uufun raxiim ay ku dhamaatay ayib ayadoo laftirkeedu waxaa weeyaan raxmaddii ilaahay iyo dhimrintiisa unbaa lagu jiraa wey fa in maata hadduu saa ku dhinta maata shahiidan buu ku dhiman fain qaama fa sallaa sallaa fadaa'ila hadduu intuu istaago uu salaad tukadana fadaa'il iyo dheeraad iyo khayr badan iyo wanaag badan buu ayuu helayaa wey ayuu ku tukanayaa xadiidku daciif lisnaad weeyaan oo waa mawquuf can abi zubayr baa ku jira isagoo marfuuca waa la weriyaa isagoo mawquufana waa la weriyaa nasaai fi sunan kubra buu kusoo saaray ayib qaala baaba wuxuu ku saabsanya yadacu yadahu gacantiisa yudajini aadaabta marka la saaxanayo taxta khadihi dhabankiisa hoosteeda dhabanka hoosteeda yuu gacanta yani markuu saaxanayo barkin baa ku saaxdee gacanta inuu saa iskugu dhigo oo waxu saa u saarto ayaa fiican saa u dhigo ayib sidaasaa wanaagsan xadathana qabisa bn cuqba qaal xadathana sufyaan can abi isxaaqin can ilbara qaal kana nabiyu sala allah alay wasalam nabig wuxuu ahaa idaa araada an yanaama markuu inuu saxdo damco wadaca yadahu gacantiisa wuxuu dhihi jiray taxta khadihi dhabankiisa hoosteeda laa imana midigta wayaquul wuxuu dhihi jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadaka buu dhihi jiray allahuma alla qinii cadaabaka cadaabkaada iga badbaadi yowma maalinta aad tabcathu soo saari doonto cibaadaka addoomahaada ila albachu wanushuur albachu wanushuur baa jira soo saaritaan qabriga iyo isku geenid meel iskugu keenayo ummadda iyo xisaab arrimahaas o dhan baa soo socda ilahay noo fududeeya xadathana malik bin ismaaciil qaal xadana israa'iilu an abi isxaaq an bara an nabi sal slam mila hadii saxiix weyaan baabun xadathana abu nucaymin qala xadathana sufyaan an cata can abihi can cabdillahi bni camr can inabiy sala allah alay wasalam qaala nabig wuxuu yihi khallataani laba khaslo laba shay laa yuxsiihimaa ma koobo ma ilaaliyo ma xifdiyo rajulun muslimun qof muslima ilaa dakhala jana jannuu ku galaa laba shay qofkii xifdiya wahumaa yasiir labadaa shayna way fudud yihiin waman yacmalu bihimaa inta la imaanay ku camalfalina qaliilun way yar tahay cajaaib weeyaan ah, waad arkaysaa camal ajir weyn la siinayo ood leedahay camalkan inta yar saa u yar ee haddana ajirkiisa saa loo badiyay waa maxay yaas leedahay bal adig waxay la imaadaa arag inta la imaanaysa way yar tahay marka salaada intii la tukado adkaaru adkaaru bacda salawaad la akrinayo dadka sooma arkin u didaayaan dadka say udidaayaan soomaad arkin marka hore masaajidka lasoo gelay sidii loo soo geli iyo marka la bixi sida loo bixi bal isku fiiri bal isku fiiri marka lasoo galaayo laba qof oo isku qabad iridka ma arkeysid mid walbaba keligiibu iridkii oo cidla ah yuu kasoo geli marka dambe labaxayana qof walba sida waxdaabu ka walbahaari cariiriga dhacaya iyo sida ciddada laiskugu iskugu maroojini iyo dhibka dhici waad yaabaysaa dayib waxaasoo dhan waxaa weeyaan camalka khayrka ah oo iskaba fududo muddo yarra muddo yarra lala imaanayo waa yasiir waman yacmalu bihimaa inta la imaana qaliilun way yartahay baa la yidhi shaydaamkii baa shaqadiisa wata ilanay qiila waxaa li wamaa huma ya rasuul allah maxay yihiin labadaas qaala nabigu wuxuu yihi yukabiru axadukum axadkiin wuu kibaaran allahu akbar buu dhihi fi dubri kuli salaad salaad kasta gadaasheed cashran toban wayaxmadu waa xamdinaya cashran toban alxamdu lilah buu dhihi wayusabixu cashran subxaan allah buu dhihi toban fadalika khamsuuna wa mia waa konton iyo boqol iyo konton cala lisaani xagga carabka wa alfun alfun wa khamsumia waa kun iyo shan boqol fi lmiisaan xagga miisaankana maanaa saddex meelood oo min tobana soddon weeyaan soddonkii shantii sanadood haddaad ku dhufato boqol iyo konton bay noqdeen boqol iyo konton waa xagga carabka laakiin ajirkii man jaa bilxasanati falahu cashru amhaariha halkiiba toban baa lagaaga dhigi boqol iyo kontonkii waxay noqonayaan markii toban lagu dhufto kun iyo shan boqol bay noqonayaan faraytu nabiya nabiga alayh salaam baan arko yacuduhuna biyadii gacanta ku tirinaya oo akrinaya subxaana allah subxaana allah alxamdulillah amdula gacanta midigta waidaa aawaa ilaa firaashihi firaashkiisa markuu nabiga alayh salaam u dumo waidaa aawaa ilaa firaashihi midda labaad weeyaan ee la yiri laba shay oo fudfudud oo dadka la imaana ay yaryihiin waxuu le waidaa aawa ilaa filaashii gogoshiisa markuu u dumo inuu saxdo rabo sabaxahu ilahay buu u tasbiixsa subxana allah buu dhihi waxamida wuu ku xamdin wakabara waa weyneen fa tilka mia boqol wey marka boqol waxay ku imaani soddon iyo soddon iyo soddon marka sagaal iyo sagaashan laa ilaha illa allah waxdu la shari boqolaad ka dhigto cala lisaan agga carabka xagga carabka soo saa maha ayib wa alfu fi lmiisaan miisaankana waa kun bay noqonaysaa fa ayukum yacmalu kii mee sameeya fi lyawmi maalintii iyo wlaylati habeenkii alfayni wa khamsamiati sayi-a laba kun iyo shan boqol oo dembiyaa sameeya ilen xasanaadka lala imaanayo xasanaadka lala imaanayo iyo wanaaggan lala imaanayo waxaa lagu baabi'iyaa sayi-aadka in alxasanaat yudhibna sayi-aat xumaanta ayaa lagu tirtiraa lagu baabi'iyaa marka aada la imaatay laba kun iyo shan boqol oo aada xasano la imaatay oo la yidhahda sayi-aadkiisa ha lagu baabi'iyo sayi-aadka intaa maba dhannaba man qof muslim aha laba kun iyo shan boqol oo dambi la imaan maalin walba la imaan yaa la imaani way yarta inta badan muslimiinta alxamdulilah haday ku hayaan istikfaartii wadaan salaadii bay tukanayaan dembigoodii waa sii toobadiiba la imaan marka intan waxay noqonaysaa markii sayi-aadkiisii lagu baabi'iyo waxaa usoo haraysa daraja usoo hari waxbaa usoo haray inta usoo hadhana korba lagu qaadi marka qiila yaa rasuul alla rasuul allah kayfa laa yuxsiihima waxaad sheegtay way fududahaye oo inahu la yasiru waaba tahay waa fududahaye ma wax koobi kara muxuu ahaa ma jirto ama wax la imaan kara ma jirto khalataani laa yuxsiihimaa rajul muslim ila dakla ljana kayfa laa yuxsiihimaa see u koobayeynin iyo waxay ka dhigan tahay t midii dambe oo ah man yacmalu bihima qaliilti qaala wuxuu yihi yaati axadakum axadkiin ashaydaanu baa u imaan fi salaati salaadii bu u imaan fa yudakiru wuxuu xasuusin xaajata kada wa kada dan hebel iyo dan hebel iyo danheel inta yare uu tukanaya culays ku haba intaasoo mashaaqiil uu kusoo fakin markaasuu leeya kol un salaada ya oga bax falaa yadkuruhu marka hore ma xasuusanaynin hadduu xasuusinaya markuu salaada ka baxaba khalaas wixii uu xasuustay buu aadi shaqadii u orod meel hebel u orad meel hebel soo fur xagga u orod wax hebel hebel ninka hebel ah telefoon u dir wax buu la ordi xadiid saxiixa weya xadiidka marka shaydaan baan ugu dhex jiro weeyaanoo wixii sahlanaa ee fududaa wixii sahlanaa fududaa ayuu culeys culeys nooga dhigay ayib baabun idaa qaama qofku hadduu istaago min firaashi gogoshiisii buu ka kacay huma rajaca waa ku laabtay falyanfudhu ha tirtiro oo ha saxariyo oo ha ku garaaca maryaha xadathana ibrahim bn mundir qaal xadathana anas bn ciyaad can cubaydillahi qaal xadathani saciid almaqburi can abihi can abi hurayrata qaal qaala nabiyu sala la alay sl nabig wuxuu yidhi idaa aawaa axadukum axadkiin markuu u ilaa firaashihi gogoshiisa falyakulu ha qaato daakhilata izaarihi maradiisa iyo hosguntigiisa hoose ha qaado falyanfud hala dhaco bihaa maradii firaasha gogashiisa walyusami llaaha ilahayna ha xuso bismi illaahi ha dhaho fa inahu laa yaclamu ma ogo maa khalafahu bacda gadaashii waxa u dabamaray calaa firaashi gogashiisa wax u dabamaray oo dhiba ma ogo fa idaa araada hadduu doono an yadajaca inuu saaxdana falyadajac ha saaxdo calaa shiqihi alayman dhanka midigtaa waliqul ha yiraahdo subxaanaka rabbi subxaanaka adaa nazahan oo sifaadkaado dhan ay kamaal yihiin subxaan dhanna kaa fog tahay dhaliil o dhan ilahay way kaa fog tahay subxana waa saas subxaana waxaa weeyaan ilaahay waad nasahan tahay wa allaala waxay nusqaan iyo dhaliil oo dhanna way kaa fog tahay sifaatulkamaal oo dhanna waad ku sifaysan tahay dhamaystiran rabbi rabbigay bika adiga unbaa daraada iyo adoon ku cuskanaayo ku tala saaran yaa wadactu dejiyay jambi dhinacayga wa bika adiga kaalmahaada yaan arfacu usoo koryeeli oo dhinacayga dhulka uga qaada usoo kici adiga unbaa maaratay noo sahla in amsakta nafsii ilaah haddaad naftayda haysato oodad sidaa ku qabato y dhibato fakfir laha u damay dhaaf wain arsaltaha haddaad sii dayso ay soo noolaatana faxfadha ilaahu xifdi bimaa taxfadu bihi waxaad ku xifdiso cibaadaka addoomaha asaalixiin cibaadaka saalixiin waxaad ku xifdiso cibaadillahi saalixiin waxaa lagu xifdiyaa iimaan iyo camal saalixa iimaan iyo camal saalixa wahum lqaa'imuuna bixuquuq illahi wa xuquuqi cibaadihi ayaa saalixiin la yidhaahdaa baabu maa yaquulu ida stayqada bileyl qofka markuu habeenkii hurda ka kaco waxa uu dhahayo oo hurdada kasoo tooso xadathana mcad bn fadal qaala xadathana hisham distiwaay xadathana yaxya bn abi kahiir can abi salamata qaal xadathanii rabiica bnu kacbin rabicat bnu kacb asulami khadimu rasuulilah nabigu u khidmeeyey qaala kuntu waxaana abiitu kii barya cinda baabi nabiy albaabka nabiga calayh salaam baan seexan jir fa ucdiihi waxaan siin jiray markuu soo tooso waduuahu waysadiisa wadu weysadii wowdila kordhabo waa weysadii qaala wuxuu yihi faasmacuhu lhawiya asmacahu waxaan maqli jiray nabigu alhawiya saacado min leyli kamida yaquul asagoo le samica allahu liman xamida yaan maqlaya salaadu u akrinayay iyo dikrigu u akrinayay buu dhegaysanaya oo maqlaya marka xoogo jooga waxaa maqli samica allahu liman xamidah faasmacahu alhawiya min alleyl yani adawiil min saacati leyl in badan saacadaha habeen kamida yaquul asagoo le samica allahu liman xamidah asagoo le wa asmacahu waxaa maqli alhawiya ay saacaad min alleyl habeenka kamida ah, saacado kamida ah, leequ isagoo leh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qiradii uu akrinayay faatixadii iyo ayaan maqlaayay marka salaada habeenkii la akrinaayo o nabigu uu tukanayay buu ka hadlayaa inuu hadba wax ka maqlaayo dikrigii iyo qur-aan akriskii iyo arrimihii hurdaduu ka kacay qofka hadduu tooso marka inuu salaad tukado oo dikrigi ilaahay ku bilowdo ayaa fiican xadii saxiixa weeyaan baabu manaama wabiyadihi kamrun manaama qofkii saaxdaa hurdadii habeenkii saaxdaha maalintii uu saaxday wa biyadihi gacantiisuna ay ku sugan tahay hamarun dufan gacantii buu dufan ku leehay cuntadii buu gacanta ku fuuqay subag iyo waxbuu iyo dufan iyo waxbuu isticmaalo cuno gacantii iyo afkii iyo waxaa kaga yaalyaala isagoo wixii aan iska dhaqin oo saabuun iyo iskaga dhaqin oo iska jarin ayuu iska saaxday qofkaa isaga ah waa qof isaga isku loogay wax allaala wixii dhibaato keeni lahaa isaga isku loogay jinigii hadduu noqdo shaydaanka iyo jinigu waxa weeyaan yalxas uu leeleefaa oo dhibaatu dadka ugeystaa oo gacanta iyo jirki iyo waxoo dhan dhib buu leeyahay shaydaanka xirsi iyo nadaafadaasa lagaga dhooliyay dayib xayawaan fara badan oo way jiraanoo ama jiniga iska soo dhigay iska soo dhigay ama ayagii oo eh, xayawaanka kale ah axmed bn ishkaab qala xadathani maxamed bn fudayl bn ghazawan can laytin an maxamed bn camr bn cada can ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabiy sala allah alay wasalam qaala wuxuu yihi manaama qofkii saxda biyadii gacantiisuna kamarun ay tahay dufan qabla an yaksiru intuuna dhaqin weliba dhaqin biyo laiska mariya kuma fille dufankeedu wuxuu dufan adag yahay oo kaa soo suuraya siadi kaaga soo suuraysa markaa sanka saartuu xayawaankar uga soo suuriye dufan buuna waxbuuna soo dooni oo imaan waad aratay si u jecel yihiin quraanjada iyo waxyaalaha baraambarti qashinka waxaana soo dooranayaan marka qabla an yasilu intuuna dhaqin hadduu iska saaxdo fa uu asiibo shayun waxbaa ku dhacay waxbaa ku dhacay gacantiibaa eh, maqaarkiibaa kadila ka go-ay baras baa ku dhacay walciyaadu billaah cudurro kalaa gaaray falaa yaluumana yuunan canaaninin oo ka sheeganin ilaa nafsahu naftiisa muu yiri naftiisuun ha dagaalo isagaa ninkaas dhibaato isku keenay faraxalashada rumayashada nadaafada wasakda iyo maarata suuraha o dhan laska dhaqo soo maaratid meesha ay kaga jirto shareecadeena iyo diinteena waa sixadii iyo caafimaadkeenii iyo badbaadadeeni wey waana hadigii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam wa khayru lhadyi hadyi muxamedin sala allahu aleyh waali wasalam xadis saxiix lagayri weeyaan xadaana musa qaal xadaana xamaad bnu salamata can suhayl can abihi can abi hurayrata can nabiy sala allahu alay ali wasalam qaal man maanta qofkii baryaa biyadi gacantiisuna qamarun uu yahay yani wax oo dufan lah oo kale fa asaabahu shayun riwaayo kale fa asaabahu wadaxun wadax waa cadiim barasi waxsaas falaa yarumana ilaa nafsa naftiisa ma wax kale yurdagaalin xadiiu saxiix weeyaan baabun itfaai lmisbaaxi fanuusta oo laiska damiyo iyo dabka iyo wixii khatar keenayo wixii markaas dee muxkam ah oo aamin laga yahay oo la mujaraba dhibaato ma laakiin wixii la ogyahay inuu ama luusi karo ama uu daadan karo gaaskiisii ama ay waxyaalaha xayawaanka uu ridi karo ama uu eh, sabab u noqon karo in laska damiya fiican baadiyaha hadda waad aragtay dadkii baadiyaha ku noolaan jiray geeday dab dab ay shidanayaan qoryaa la saari qorigii fiidka hore la ogaa intaa inuu leegyahay intaa horena un ka ololayo markii eh, waaga ugu bari xagee maraya meesha u dambayso maraya waxaa laga yaaba meesha u dambaysana inuu duful iyo muxuu ahaa harar iyo wax uu dabada kula jira laga yaabaa soo somaart siqdaxaba wuxuu soo gaaday gurigii buu soo gaaray herkii waa gubtay ah, dhibaatu keenaya khatar buu leh baalaha liifada la yidhaahda ee maaratay hore la isticmaali jiray wax badan oo lasoo maray baa jirto ilahay fadligiisa hadda liifad baa la dhihi jiray oo la shito oo iska banaanka iska taallo oo dunteeda banaanka ba taallaaba iyaduna khatarteeda waa badan tahay faynuusaha qaar baa yaa muxuu ahaa shook qaadi oo intay bigbigdhaha guha dhihi oo kor u kaci oo dadka gubi xadathana ismaaciil qaala xadathanii malik can abi zubayr almaki can jaabir bn cabdillahi ana rasuula lah sal slam qaal akliqu labwaaba albaabaha xidha hadaad saxanaysaan soo maarti albaabaha xidha la yiri banaankaas dhigina dhibaato badan baa tuug baa jira wax alla wixii xumaa o dhan habeenkii saqaafi waxaa la dhahaa daari baa la dhahaa ilahi baa laga maangalaha ka habeenka guureynaya socda intaa dadku ay saaxdeen ay guryahooda galeen qajaf unbaa yeeli caawa nimankaas gedisaba waxbaa socda waxbaa socda oo wadada maraaya oo qajab qajab qajab qajab leh oo socda oo saaxanayna waa loogu bariyay iska ceda waxaasoo kale albaabaha xidha ama muxuu ahaa bini aadam ha ahaado ama xayawaan kale dhibaato wada ha ahaadee kalbulcaquur sumaysan baa kusoo geli kara dayib aqluq alabwaab albaabada iska xidha wa awku siqaa sibraaradana afka ka xidha weelasha biyaha lagu shubaya wey wa akfiu linaa weelasha hadday eber yihiinna gembiya oo afka u gembiya waxbaa geli kara maxaa yeelay kow jinigii shaydaankii baa yaa geli kara oo dhibaato ugeysan kara oo afka gelini waxaa geli karaa nijaas waxbaa kusoo buubi karta iyo wax awsaakha iyo wax nadaafad darro ah cudurraad ku geli karaa habeenkii sanadka nabiga wuxuu sheegay alayh salam habeen baa jira uu cudurrada soo degaan marka cudur baaba ku degi karo oo hadhow deena wixii oo weelkii oo afka laska laska cabay weel biyo oo xarfanaya sax maaha wa akfiu linaa weelka gambiyo hadduu eber yahay afka dhulku saara wa khamiru lcinaaa weelasha daboola waxaad saartaan madaa weedaan xataa qori bismillahi intaa tala korkasaa uga saar reebaaduhu way yaqaanaan caanaha markay soo maalaan qori iyo waxba inta soo qaadaan bay saa korka uga saaraan bismillahi ha ku daraano wa adfiu lmisbaaxa faynuusta la iska damiya o iska baktiya fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furo gulqa albaab la xidhay oo bismillahi lagu xidhay awood shaydaan oo male uu kusoo galo qof muu sakansan karaa oo la ciiirsan karaa markuu galayo bismillahi haduu ka tago yuu la geli laakiin ama albaab iska furan oo iska khali ah laakiin mid xidhan ma furi karo walaa yaxullu ma furi karo wikaa-an sifraar la xidhay oo la ningaxay walaa yakshifu ma faydi karo inaa-an weel weel isaguuna la qaado afka dhulka kama qaadi karo wainalfuwaysiqa buu nabigu yihi baasha fuwaysiqa yirahda waa jiirka jiirka fuwaysiqa layirahda wax dhib badan wey tudrimu calaa naas dadka waxay ku hurisaa buyuutan guryahoodi guryahooda ku hurin oo caawa dhambi qarar nafta ku haysa ordaysaa marka dabkii socday bay mari oo ay tumari duntii bay la boodi oo reerkay la dhex qaadi marka waxaas o dhan bay keentaa xadiis xadiis saxiixa weeyaan waa aadaab nabawi ah oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu nagu baraarujiyey arrinta ayada in lagu baraarugana weeyaan dayib dikriga ilahina lagu dhex wado qala xadathana cabdالlah bn mحamed qala xadathana cmr bn dlxata qala xadathana asbat can simak bn xrb can cikrm can ibn cabas qaal jaad waxaa timid fara jiir faakadad waxay qaaday waxay guda gashay tajuru inay jiiraysa alfatiila duntii dublada iyo mxuu aha baashan la shiilan jiray faynusaha hore hore la shiilan jiray waxaa ladhaha fatiila duntii bay qaadaysaa duntaas afkana dab bay ku wadataa hoosna gaas bay ku wadataa marka haddii la boodo meel bay la geli gaaskiina way wadataa dabkeedana way wadataa way ololinaysaa marka fadahabat iljaariyatu gabadhiiba waxay damacday ibn cabaas adoontiisii eh, ama muxuu ahaa eh, jaariyadii guriga nabiga joogtay tasjuruhaa inay reebayso maashi oo la oraday markay aragtay bay ku qaydaday faqaala nabiyu sala la alay slam wuxuu yihi daciha iska daabal aan aragnay fa jaaat baha way la timid fa waxay ku tuurtay cala alkhumra sijaayad alatii kaana qaacida caleyha sijaayaduu nabiga ku fadhiyay calayh salaam ayay dabka dhex saartay kor saartay faxtaraqa minha waxaa ka gubtay mithlu mawdici dirham shilin meel la dhigo in dirham la dhigo ayaa kayay ka gubatay baashi isjacaydeed fa qaala rasuulu lahi sala ly slam wuxuu yihi indhihiisa ugu arka waxay samaynaysa faasiqnimadeeda dhibaatadeeda uu ka digi jiray nabiga calayhi salaam ma aragtaan wey hadda ma aragtaan bal dab bay soo qaadaysaa dunteedii la ordaysaa waxbay rabtaa ummad inay ku halaagtay rabtaa waa baal aad iyo aad u dhib badan oo cadaawad badan baalka jiirka la yirahdo waa dhib badan yahay wuxuu reebi ma jirto haddaad la dagaashana waa kula dagaali si fiican in loola dagaalo laiska celiyo meel laiska saara mooyeene dhad buu dhib yahay maalin baan arkay maktabadda meel iga galgalay kutubta marka isagoo qulquli oo kuwa yaryar wata oo didayo saa u qulquli baan arkay ul baan qaatay waan la dhacay koox baan ka laayay habeenkii saaxada intaasoo kitaabu ka takhalus awal kitaabta maba aad ba uma siculeyn cabsi baan ka qabay intuu qabtay weliba jaldiga adkaa jaldiga adag bal adigu siyeen jaldigaa intuu qabtay buu eber ka dhigay dhowr kitaaboo wada go-aan baa ii yaala ayib marka waa bahal aad u dhib badan weeyaan faاxtaraqa minha milu mawdici dirham faqaala rasuulu lahi sal ly slam wuxuu yihi idaa nimtu markaad saaxataan faadfiuu iska damiya surajakum faynusiina iska damiya faina shaydaana shaydaanku yadullu wuxuu tusi mila haadihi midan oo kale jiirkiibu wadaa suraysaadii wuxuu tusi midan oo kale calaa mithli haadaa waxaan oo kale ficilkan oo kale shaydaankiiba wuxuu ka dhaadhicini oo ku ilhaamini inay duntan la orado dabka reer ku gubto fa tuxriquku markaas fa taxriquku ina gubi waxaasay sameyne iska ilaaliya bu nabi al taxadara wakhuduu xidrakum bu ilahi leh digtoonidiina qaata mar walbaba ixtiyaadka iyo taxadarka ayaa iska fiican xadathana axmed bin yons qaal xadathana abu bakr can yaziid bin abi ziyaad can cabdiraxmaan bin abi nucmin can abi saciidin alkhudriy qaal istayqada nabiyu nabiga alay salaam baa hurdo ka kacay daata leela habeen fa idaa faalatun wuxuu arkay jiir qad akharat ilfatiila duntii qabsatay dubladii iyo mxuu ahaa faynusti fasaacidat waxay la fuushay bihaa fatiiladii ila sakfi saanqaafkii guriga lituxriqa inay korka kaga keento ka gubto calayhim lbeyta guriga inay ku gubto darteed falacanahaa nabiyu nabigaa lacanaday calayh salaam wa axalla qatlaa in la dilo ayuu xalaaleeyey lilmuxrimi qofka xataa muxrimka ah hataa qofka xaj ku jira cumro ku jira layii ugaadha isku taabanin layiri inuu dila ayaa la amray loo xalaaleeyey xadiidku daciif lisnaad weeyaan oo yaziid bin abi ziyaad alhashimi daciif weeye mawtu kabira ah fatahayara bay dhahan ayb laakiin in la diro fi lxili walxaram wa fi lmuxrim intaba nabiga alay slam uu baneeyey shan shan buu sheegay fawaasiq uu ku magacaabay sala allah alay wasalam waxaa kamida jiirka kamida tukaha kamida baasha dafada la yirahdo xungurufta la yirahdo ama quray quray ayaa ah, ayaa kamida ayib ah, maxaa kaloo kamid ah alkalb alcaquur yaa kamida alcaqrab gargaraalaha iyo waxa masaska dadka waxaaso dhan ba shantaas xaramka haddaad ku aragto waad dilaysaa iyo iyo iyo xilli iyo meel walbaba laannahu dhibka ay ku hayaan min aadamaha iyo dheefyaridooda dhib dheefna male dhibkoodana waa badan yahay daayib baalka tukaha la yiraahdo xagga masracada iyo abuurka iyo waxaas dhib wuu geystaa baktiga waa cunaa dadka waxoodana waa daadiyaa oo hadduu caano iyo wax arkay iyo waxla meel saaran iyo waa daadinayaa intuu inuu cuno damco dhibkiisa waa badan yahay badan yahay maxaa kaloo dhibaad ku taqaanaa tuki ya wax qaylo badan a wuu isku heliyaa mulaaxada ajib ah. ayib baabu laa tutraku naaru dabka yaan looga tegin fi lbeyti guriga xiina yanaamuun dadka markay saaxanayaan xadathana abu nucaym alfadl qal xadathana ibn cuyayna sufyan can zuuri can salim can abihi can nabiy sala la alay slam qaal laa tatruku naara dabka ha oga tegina fi buyuutikum guryihiina xiina tanaamuuna markaad saaxanaysaan waa cadow ilan dabku dhibaatuu geystaa iska taxadara saxiix wey xadiidku qala xadathana cabdullahi bnu yaziid qala xadathana saciid bn abi ayuubi qala xadathanii yaziid bn cabdillahi bn lhaadi can naafici mawla bni cumara can ibni cumara radi allahu canhuma qaal qaala cumar wuxuu yihi ina naara dabku caduwun cadow weeyaan faxdaruuhu waa ka digtoonaada fakaana kaana ibni cumar wuxuu ahaa markii dambe yatatabacu kii raarraaca ama yatbacu niiraana ahlihi xaafadooda iyo ehelkooda dabkooduu dabageli jiray oo bal dabkii inuu shidan yahay in kale markaasu wayudfiha dabin jiray qabla an yabiita intuuna baryin dabkuu soo baktiin jiray oo dhuxushiibaa laga yaabaa intaad dambaski adoo si fiican u damin ka saaxato dabeel intay imaato inay reerka gubto iska xaqiijiyaa fiican saxiixu isnaad mawquufa waa xadiid mawquufa laakiin saxiixa ah sanadkiisa xadathana ibn abi maryam sacid qala akhbarana nafic ibnu yaziidi qala xadathana ibn lhaadi qala xadathana nafic can ibni cumara samica nabiya sala lla ly slam nabiguu maqlo yaquulu leh laa tatruku naara dabka ha oga tegina fii buyuutikum guryihiina fa inahaa caduwun cadow weeyaane waa cadow xanuunkeeda iyo waxay dhibaato ugeysa dhibkeeda way badan tahay magaalo dhan bay baabiinaysaa beero badan bay baabiinayaan qof baa ku dhimani dhib badan bay leedahay waana waxaa qiyaamaha dadka ilaahay subxaanahu watacaala ku caasiyey ee cadowa ilaahaya ah. waxa lagaga argoosta weeyaan iyadoo kuleelkeedii aada loo sii adkeeyey xadiidku xadiis saxiixa weeyaan ah, ah, xaakim baa soo saaray nacam fi lmustadrak min dariiqi naafic bn yaziid sheekhaana waa isku waafaqeen ayib fa inahaa caduwun riwaayadaas ku ziyaadiyey xadathana bn lcalaa abu kurayb qala xadathana xamaad bn usamata abu bn usama abu usama can burayd bn cabdillahi can abi burdata bn abi musa can abi musa alashcari qaal ixtaraqa bilmadiina magaalada madiina waxaa gubtay beytun guri calaa ahli dadkii deganaa buu ku gubtay minaleyla habeennimadii un bug gubtay faxuditha bidalika nabiy nabiga loo sheegay waxaa yii sala la alay gurigii reer waa gubtay dab ka kacay faqaala nabigu wuxuu yihi ina hadihi naara dabkan caduwun lakum col bay idin tahay sida intifaaca iyo intaad kaga faa'idaysanaysaan idinku ka taxadarin baad ka faa'idaysanaysaan mataacna waa lagu tilmaamay wa mataacan lilmuqiim waa ku ilahay leh marka waana mataaco dana badan bay noo haysaa oon kaga faa'idaysanaa laakiin inaad ka saaxataan iyadoo ololayso dhibaato iyo cadaawad bay idiin keeni kartaa fa idaa nimtum haddaad saaxataan fa adfiuuha cankum iska baktiiya haas waa sal sala allah aleyh waali wasalam sal llah wsala ala nabina maxamed wala ali w